أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب itabara aladiina tubicuu min aladiina اtabacuu wara'w اlcadaaba wataqadaca bihim اlasbaab waqaala aladiina اtabacuu low ana lanaa karatan fanatabara'a minhm kama tabara'uu mina kadalika yuriihim allahu acmaalahum xasaraatin calayhim wama hum bikhaarijiina min annaar ya ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaala طayiba wala ttatabicuu khuduwaati الshayطaani inahu lakum caduw mubiin مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo afaraad oo suurat lbaqara kamid a waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeena aadigu dambeeyey sideed adilo oo ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa tusaaleynaysa marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu nooga soo warramay sideeddaas adilo oo aayaddii casharka kan ka dambaysay ilaahay uu noogu soo sheegay casharka hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ugaga warramayaa isagana mushrikiinta caqiidadooda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugaga warramayaa marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa min annaasi dadka waxaa kamid ahaw dhah ilaahay man duul yatakhidu yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa andaadan shuraka yeelanaya andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillaahi ilaahay jacaylkiisoo kale waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daran xuban jacaylka oo lilaahi alla la jeclaado walow goorowdha ilaahay yara aladiina kuwa ay arki lahaayeen galamuu dulmiga falay oo itikaadu landaad sameeyey id waktiyow dha ilaahay yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan maxaa yeelow dha ilaahay ana alquwata liana alquwata qudradii iyo qalabadii lilaahi alla ayay u sugnaatay jamiican xaal ay taa dhan wa ana allaha allana shadiidulcadaabi cadaabkiisu allihuu daran yahay weyow dhah ilaahay subxaanahu watacaala waxaa la soo qadirayaa lama itakaduu min duuni illaahi andaadan ilaahay sukadiisa asnaamo samaysteen ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul yatakhidu yeelanaya min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa andaadan andaadu waxa weeye asnaam weeye wax ilaahay subxaanau wa tacaala la garab dhigaayo oo wixii alla uu lahay la siinaayo ayaa andaada la yidhaahdaa andaadanu waxa weeye waxay mafcuul u tahay yatakhidudaas mafcuulkeeda weeye yuxibuunahumna markaasi sifa liandaaday noqonaysaa faacilka yuxibuunahumna waxau u noqonayaa Eh, waxa u noqonayaa alaa man ayuu u unoqonayaa bictibaari lmacnaa weeye yatakidida marka waa la ifraadiyaa la yidhi eh, maaragtay iyadoo lafdiga la ilaalinaayo marka alla wuxuu yihi wa min annaasi dadka waxaa kamida man duul yatakidu samaysanaya min duuni illaahi ilaahay keyrkiisa andaadan asnaam samaysanaya andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin tacdiimka iyo khuluuca ay u samaynayaan say weyneynayaan oy markaas u khuluucayaan ay jecel yihiin ow dha ilaahay ka xubillaahi ilaahay jacaylkiisa oo kale ka xubihim lahu weeye sida alla subxaanahu watacaala ay u jecel yihiin ayay waxaa weeye asnaamtaasna ay u jecel yihiin waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay ayaa ashaddu daran xuban jacaylka lilaahi alla la jeclaado oo waxa ay ka daran yihiin jacaylka mushrikiintu asnaamta ay jecel yihiin ayaa waxaa ka daran jacaylka mu'miniintu alle ay jecel yihiin maxaa yeele waxa weeye ayagu mu'miniintu ilaahay qayrkiis lamasin lamasi maayaan xaalana weeye kufaartuse waxaa weeye shadaa'idda markay galaan ilaahaygay usoo noqonayaanoo marna allay kusoo ordaayaan marna asnaamtaas ay caabudayaan marka intaas waxa weeye hal macno weeye macnaha hadda sidaasa waxa weeye culammada mufasiriintaahu way ku fasireen wax badan sida hadda maaragtay jalaaliinka oo kale iyo markaasi mufasiriin badan oo kaleentood laakiin waxa weeye macnahaas macno xoogaa kasii fiican ayaa jira si waxaa weeye mushrikiinta xubbiga ilaahayba loogaga saaro waxaa la leeyahay andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin tacdiimka iyo khuluuca ay ku jecel yihiin ka xubillaahi waxaa lasoo qadirayaa meeshaa mulaaf ka xubilmu'miniina mu'miniinta jacaylkeedoo kaleentood oo lahu lilaahi ilaahay ay jecel yihiin ka xubilmu'miniina mu'miniinta jacaylkoodoo kale oo lahu lilaahi alle ay jecel yihiin aad leedahay waxa weeye mushrikiinta ayaa asnaamta waxay u jecel yihiin sida maaragtay mu'miniintu alle ay u jecel yihiin waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daranow dha ilaahay xuban jacaylka oo lilaahi ilaahay la jeclaado oo mu'miniintu say alle u jecel yihiin waxa ay ka weyn tahay sida mushrikiintu asnaamta ay ujecel yihiin tafsiirkaas ayaana maaragtay ugu fiican weeye taasaa markaasaa leeyihi marka hadda ka xubi lmu'miniina lilaahi ayaa la leeyahay maxabada mushrikiinta asnaamta ay jecel yihiin ayaa waxaa laga wadaa waa ka maxabati lmu'miniina lilah sida mu'miniintu alle ay u jecel yihiin weye sidaas ayaana raajixa weeye maxaa yeele midda hore markii la fiiriyo xoogaa yaroo ishkaala ayaa imaa karaaya oo markaas inay mushrikiintu allena jecel yihiin asnaamtana ay jecel yihiin taas ayaa meesha soo gelaysa hadda alle haddayga jece jecel yihiinoo jacayl ilaahay ay qabaan sanamnaba caabudeen taasaa marka meesha imaanaysa saasaana markaa ta ugu fiican inkastoo tafsiirka kalena iska fiican yahayo mararka qaarkood ay dhacayso waa tawdha ilaahay fa idaa rakibuu fi lfulki dacaawullaha mukhlisiina lahu diin oo markay doomanka iyo oo badaha halis ay kala kulmaan ilahay way baryaan ayagoo ikhlaas u samaynaya marka taas haddii jacayl laga soo qaado ayaa markaasaa tan la dhigi karaa midda hore ayaa fasirkeeda uu noqonaya laakiin midaan dambe oo aan ku fasirayna ayaa ugu fiican walowga horow dha ilaahay subxaanahu watacaala yara aladiina kuwa ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falow dha ilaahay meeshaan yaraa iyo taraa labada laba qira ayaa jirta haddii taraa la akriyo khitaabku waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam walow goorowdha ilaahay tara aada aragtid sayidka maxamedka ahow aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay oo asnaamta samaystay id waqti yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan jaabulow meeshaana laga soo qadarayaa haddii ta' laga dhigoo nabiga lagula khidaabo la ra'ayta amran cadiiman amar weyn ayaad arki lahaaday maxaa yeelay ba ilaahay ana alquwata liana alquwata quwadii iyo qalabadii lilaahi alla ayay u sugnaatay jamiican xaalay taasiyo dhan wa ana allaha allana shadiidul cadaabi cadaabkiisu allihuu daran yahay weeye ya-da haddii lagu wadane waxaa weeye jawaabulowda gadaala laga soo qadirayaa walow goorow dha ilaahay yaro aladiina kuwa ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falay id dha ilaahay yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan maalinta qiyaamo ana alquwata maxaa yeelay liana alquwata quwadii iyo qalabadii dha ilaahay lilaahi alla ayay u sugnaatay jamiican xaalay taasii dhan wa ana allaha allana shadiidulcadaabi cadaabkiisu allihuu daran yahay weeye lama takaduu min duuni illaahi andaadanaa soo qadara markaas ilaahay kayrkiisa asnaam shuraka kama samaysteenow dheh ilahay id waktiyow dhah ilaahay subxaana watacaala tanna waxaa weeye tii ka horeysaa laga bedelayaa id wakti ayay cadaabka arkaayaanow dheh ilaahay tabara-a aladiinaw dheh ilaahay kuwa ay beri noqonayaan idkobecuu la raacow dheh ilaahay min aladiina kuwa ay ka biri noqonayaan itaba u raacay id waktiyow dha ilaahay tabara aladiina kuwa ay biri noqonayaan utabicuu la raacow dha ilaahay kuwa la raaca waa kuwa ru'asada ahay oo ru'asaa u joor waldalaal ahay weeye min aladiina kuwina ay ka beri noqonayaan itabacuu raacay marka waa la kala beri noqonayaa wal xaal wowdaa ina xaalaysa qad xarfu taxqiiqa soo qadaraysaa wal xaal qad xaqeeqe e ra-awul cadaaba cadaabki ay arkeen oo indhaha cadaabka ay wada saareen taabiciinta iyo madbuuciintuba wataqadacad ay go-go'dow dha ilaahay bihim ayagow dha ilaahay alasbaabu xariirkiina oo ka go-ay wataqadacad bihim alasbaabu xariiryaalkiina ay ka go-een ow dha ilaahay alwaslu aladii kaanad alwaslu allatii kaanad baynahum fi dunya weeye waxaa ka go-aaya xariirkii adduunyada ugaga dhexeeyey oo raxim laysku xariisho ama jacayl kale laysku xariisho ayaa meeshaas kugu aaya wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay maaliga waxa looga cabiraya waa litaxaquq alwuquuc weye qiyaamada arrintaan inay dhacaysa ayaa xaqiiqa ah waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay ittabacuu raacay low ana lanaa noo sugnaateena karrata noqosha noo sugnaateena alla ilah hadday naqasha noo sugnaa laheeday addunya aan u noqono fanatabarra'a aan biri noqone minhum kuwaan madbuuciinta aan biri noqone kamaa tabara-uu siday nooga biri noqdeen minaa annaga maanta oo qiyaamo la joogo lowdaa marka litamani waaye waa damacu maalaa damac fiihi kii la dhihi jiro weeye waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dha ittabacuu raacay kuwii baadilka lagu hogaamiyey low ana lanaa noo ka karata noqosho qof kasta oo baadil adduunkan lagu hogaamiyo maalinta qiyaama sidaas ayuu u shallaayaya iyadoo shallayta waxba aysan u taraynin fanatabaraa aanu kabiri noqone minhum ayaga xaggooda aan kabiri noqone kamaa tabara say noogaga noqdeen mina annaga maanta ilaan dad badanaa waxaa weye dad ay daba joogaana xaq inay ku taagan yihiin ka dhigaayo ama u arkaaye kadalika sidaasoo kaleentood ilaahay subxaanahu watacaala sidau u tusiyey cadaabkiisa shiddadiisa bacdigoodna bacdiga kale ugaga beri noqday qaala tacaala kasoo qadar ilaahay wuxuu yihi kadalika sidaasoo kale yuriihim ullahu alla waa tusinayaa acmaalahum acmaashoodii u tusinayaa xasanaatin xaal ay tahay tii shalaytayaal ah calayhim korkoodana shalayta ku ah kadalika sidaasoo kale ow dha ilaahay yuriihimullahu alla waa tusinayaa acmaalahum acmaashooda sayi-ada dha ilaahay xasanaatin xaal ay taa tii shalaytayaala ku ah ow dha ilaahay calayhim korkooda ow dha ilaahay wixii camal ay sameeyeen oo shalayta ah oo laga qoomamoodo ayay maalinta qiyaamo arkayaan wamaa humana aanow dha ilaahay bikhaarijiina kuwa ka baxaaya mina naari naarta kuwa ka baxaaya maahan marka hadda ay tamaninayaan inay naarta ka baxaan oo adduunyada camal ay soo sameeyaan naarta ma ka baxaano ilaahay wamaa hum minhaa bimukhrajiina waa towdha ilaahay wamaa hum ma ahaanayaan bikhaarijiina kuwa ka baxaayow dha ilaahay mina naari naarta markii ay galaan kabacdi naarta kama baxaayaan yaa ayuha dad i habow ayuu dha ilaahay kuluu cunow dha ilaahay mimaa kii wax ka cuna fil arli dhulka dhexdiisa ahaaday xalaalan xaal ow yaa kii xalaala dayiban xaal ow yaa kii dhiib ah walaa tatabicuu ha raacraacinaw dha ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa ha raacraacina maxaa yeelay innahu shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakum idinka idiin sugnaaday mubiinun oo cadownimadiisu ay caddahay aayadatan ayadana waxay kusoo degtaa la yidhi dadkii oo waxay kusoo degtaa la yidhi eh, sawaaibta iyo baxaairta iyo sameeyey haddii ilahay yidhaahdo suurat ugu tegi doonaa maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin oo markaasi mashruucaad oo markaasi ilaahay uusan jiraynin xoolo ilaahay xalilay oy xarimayaan dadkaasay kusoo degtay hase yeeshee waxaa caam noqonaya alcibratu bicumuumi lafdi laa bikuu sabab qof kastoo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xalaaleeyey xarima sidaasoo noqonaya qof wax markaasi ilaahay xarimo xalaaleeyana kadalika ayuu noqonayaa markaasuu dheh ilaahay yaa ayuha naasu dad yahabow kuluu cunow dheh ilaahay mimaa kii cuna fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday xalaalan xaal ou yahay sii xalaala waa la xaalaynaa labada meeloodba dayiban xaal ou yahay kii dhiib ah ama kastan damba ah adkafa ka dhasho halaashaasoo dayiban oo dhiiba aad tidhaahdo lagu macaansanaayo xoolahaas ilaahay xalaaleeyey ha xarriminow dha ilaahay walaa tattabicuuha raacraacinow dha ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa oo uu ziinaynaayo ama walaa tattabicuuha raacraacina khudwaati shaydaani shaydaanka jidkiisa maxaa yeele shaydaanku inahu shaydaanku yow dha ilaahay lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay cadowgaasoo mubiinun cadownimadiisa ay caddahay maxaa yeele cadowgaagu wax uu kuu quxinaayone sideedaba khayr kuma sugna shaydaanna waa cadowgeenna inamaa in kaleeta maahina ayuu dha ilaahay yaamurukum shaydaanku waxau idin farayaa biskow xumaan ayuu idin farayaa inamaa in kaleeta maahine yaamurukum shaydaanku wuxuu idin farayaa biskow ay xumaanu idin farayaa iyo walfaxshaai faaxisho dembi oo qabiixa oo sharciga ku xun ayuu idin farayaa iyo wa an taquuluu inaad ugu qawshaan cala allahi ilayhi korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna waxaasoo dhan shaydaankaa idin faraw ilaahay inaad dembi maaratay eh, dembiyo idin faraya faaxisho ayuu idin farayaa dembi qabiixa oo nooc kastala weeye iyo ilaahay waxausan ahayn inaad ku sheegtaan iyo wa an taquluu inaad ugu qawshaan cala allahi ilahi korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsooniina min taxriimi maa lam yuxarimu hayri waxaan ilaahay xarimin ood xarimtaan weye iyo waxyaabo kaleentood waxaas waxaa weeye waxa shaydaanku uu samaynaayo weye waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay kufaarta ittabicuu raaca maakii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo tawxiidkaasa iyo markaasi taxliilu dayibaad waxyaabaha xalaasha oo la xalilo waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdo dha ilaahay ittabicuu raaca maakii anzala allahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin laa ayaa ku jirta ma raacayno bal iska daaya natabicu waxaanu raacaynaa maakii alfayna aanu ka helnay caleyhi maaga korkiisa aaba'ana aabayowga aanu ka helnay waxaanu raacaynaa waxaan aaba'deena kasoo gaarnay cibaadatul asnaam aan kasoo gaarnay aaba'deena iyo sawaa'ibta iyo baxaa'irta oo la xarimo waxa weeye taqliidka aaba'adeena aynu ka soo gaarnay ayaanu anagu raacaynaa mana doonayna wax ilaahay uu soo dejiyey bani aadamku sidaas ayuu u badan yahay kufaarta hadda inkastoo laga waramaayo dad kastoo xusaada ayaa jira oo ayaguna wixii ilaahay uu soo dejiye sharciga ay kala weyn tahay waxa markaasi ay soo gaareen oo dhaqanka ah oo dhaqan shareecada faaxish ku ah ayaa dad badanoo aada arkaysaa inay waxa weeye dhagaxa dha dhaqankaasi ay rajaxayaan oo ilaahay sharciyadiisa ay ka rajaxayaan marka waxay noqonaysaa maa wajadnaa calayhi aaba'ana ay soo gelaysaa awalow kaana hamsadaana waxay gelaysaa shay maxduufa wawduna waa ku cadsan tahay waxaad si soo qadaraysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayatabicuunahum owdha ilaahay may iska raacayaan waxaas aabbaa'ooda ay kasoo gaareen may iska raacayaan walow kaana haba ahaadeene aabbaa'uhum aabbayowgooda laa yacqiluuna shay-an shay kuwa aan garanayn walow kaana haba ahaadeen owdha ilaahay aabbaa'uhum aabbayowgooda laa yacqiluuna shay-an kuwa aan waxba garanayn may iska raacayaan weeye caqligii aaba'dooda haddii wax u iga daahiraan iyo haddii kalaba ma un iska raacayaan hadda wax iska raac wax tari mayse waxaan waxaa loo baahan yahay meesha ay cuskan yihiin in la ogaado walaa yahtaduuna haddana aaba'daasu aysan hanuuneyn oo aysan xaq ku hanuuneyn aaba'dii hore amba dadkii hore haddii waxa weeye dad wax magarata ay ahaayeen hidaayo ilaahay xaggiisaana aysan haysanin waxyaabaha baatilka aho ay jideeyeen oo khuraafaadkaa in loogaga dayda ma ahan weeye qofkii asagoo sharciga ilaahay u yimiday waxaas ku dayda hadhow meesha kuwaas ay maran ayuu la marayaa wax cudurdaara oo markaas uu leeyahayna ma jirta haba yaraatee wamahalu ladiina kuwa masalkooda un ilaahay kafaruu kufriyey ka masali ladii yancuqu ilaahay wuxuu noo miisaalinayaa kuwa gaalada ah oo mushrikiinta ah oo xaqa ka sii jeestay iyo dadka waxaa weeye xaqa ugu yeeraayo meeshay isu taagan yihiin ah ilaahay nooga warramaya aayaddaani alla marka wuxuu dhahay wamahalu ladiina kuwii sifadoodaw dha ilaahay kafaruu kufriyey waxaa meesha ku jirta waman yadcuuhum ila alhudaa iyo midka uu ugu yeeraayo hanuunka sifadiisa wamahalu ladiina kuwa sifadooda kafaruu kufriyow ilaahay iyo waman yadcuuhum ila alhudaa hanuunka midka uu ugu yeelaaya kamahali ladii kii masalkiisa waa la toayol ilaahay yanciqu u sawdaynaaya bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeeris mooyaane iyo wanidaa'anaado qofkan waxaa weeye dadkan oo kufriyey u yeeraaya oon ilaahay khayrka la doonaynin waxa uu ka dhigan yahay walax yeeristaas mooyaane iyo naadada un dhawaaqa mooyaane wax kale aanan markaasi maqlayn oo markaasi waxaa weeye loo yeero maxaa yeele waxa weeye sawdkaasoo maqlaaya walaa yafamu macnaahu macnihiisana fahmi maayo marka waxa weeye simaaculmawcida ayaa markaasi ayaa laga la-yahay iyo inay tadaburaan sida xoolahoo kale hawlo waxay maqlaayaan qowsaarka jira sawdkiisa waa maqlaayaan laakiin ma fahmayaan oo hadda ma macnay karaan xoolaha xataa waxa weeye qowsaarka la jira markuu u yeelo waa ay soo raacaan laakiin waxaa laga wadaa sawdkiisa ma macnay karaan laakiin sawdkiisa dhawaaq ay ka saayaan saasay ku raacayaan kuwaanu marka waaba kasii liitaan bani aadamka ah oo waxa weeye in xaqa loogu yeero xaqi markaasi aan raacaynin xayawaankaasi waa ka liitaan weye marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala kamasali ladii masalkiisa waa la too yanciqu yowdh ilaahay inciqaaqu waxa weeye ariga markaasi oo loo dhawaaqo oo la kaaleeyo ayaa markaasi uu ka yimiday yanciqu kaaleynaayo weeye bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeeris mooyaane iwa nidaa'an aado summuntaan musaga musagasoo qadar mubtade hum kuwaas owl ilaahay summun waa kuwa maqala bugmun waa kuwa afla cumi waa kuwa indhala owl ilaahay hadda waxa weeye intaas nafcigooda baa laga qaaday maxaa yeelay dhigahooda xaq kuma maqlaayaan afkooda xaq ku sheegi maayaan indhahooda xaq ku arki maayaan sumun ayuu dha ilahay waa kuwa maqala bugmun waa kuwa afla cumi waa kuwa inala fahum ayagu laa yacqiluuna ma garanayaan mawxidada waxba kama kasaayaan wax kasta haddii loo sheegana waxay ku dheefayaan ma jirto dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow kuluu cunow dha ilaahay min dayibaati maa shaykiisa xalaasha rasaqnaakum aan idinku arsuqnay washkuruu shukriya lilaahi ilaahay ku shukriya wixii ilaahay xalaaleeyane alla ku shukriya subxaanahu wa tacaala in kuntum haddaad ahaateen iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaayo aayadda tan hadda ilaahi subxaana watacaala marka uu nooga soo waramay mushrikiintii taxliilkii iyo taxriimkii beenta ayay sameeyeen arrimahaasoo kaleentood ayaa ilaahay subxaana watacaala haddaanahay dad mu'miniina ayaa alla noogaga digaya subxaana watacaala oo waxaa ilaahay doonayaa subxaana wa tacaala lakana doonayaa haddii ilaahay subxaana watacaala shay xalaala ilaahay uuna siiyo shaygaas inaan cunno ilaahayna aanu ku shukno subxaana wa marka caadada ilaahay kitaabkiisa waxay ku deersatay sida qaalibkaa in markaasi ahlu mako yaa ayuha naasu loogu naadiyo ahlu madiinana yaa ayluha aladiina aamanu loogu naadiyo waase sida qaalibkaa ee yaa ayuha naas waxaa dhici karaysa in markaasi waxa weeye ahlu mako kaliya aan loogu naadino dadka dhammaantiisa ay soo galaan balse waxa weeye maxalka ay ku jirto ayaa xakumaaya mar walba ilaahay wuxuu yihi subxaana wa waxau dhahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow kuluu cunow dha ilaahay min dayibaati maa shaykiisa xalaasha rasaqnaakumaa idinku arsuqnay washkuruu kuna shukriya lilaahi alla ku shukriya risqiga la cunaayo ilaahay subxaana wa tacala in lagu shukriyaa la doonaya shukriguna waxaa weeye ilahay nimcadiisa ayuu siyaadiyaa lain shakartum laaziidanakum waatow dha ilaahay walain kafartum ina cadaabii la shadiid in kuntum haddaad ahaateen sawayow dha ilaahay iyaahu alla oo kaliya tacbuduuna kuwa caabudaaya haddaad oo dadka ilaahay caabudaaya ayaa alla ku shukrinaya qofaan alla caabudayni ilahay wax ku shukrin maayo sida meesha ka cad inamaa in kaleeto maayana xarama alla wuxuu ka xarimay calaykum korkiina almaytata maytadii ayuu ka xarimay hadda ilaahay subxaanahu watacaala markii waxyaabihii muxaramaadka ahay uu nooga soo warramay haddana ilaahay uuna yidhi xalaasha hala cuno uuna dhahay waxaa aayaddaanu ay xalinaysaa su-aal imaalaheeday oo maxaa xalaala la dhihi tegey maxaa ka xaaraama marka shayga xalaasha ah oo aad iyo aad u tira badan yahay laakiin shayga xaaraamka ah ayaa markaasaa in lasoo koobo ayay sahlan tahay marka kaasaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka balaaqadiisay kamid tahay ilahay halkaa noogu soo xasrinayaa weeye marka xasriga kan qasadka laga leeyahane waxaa la radinayaa dadkii baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamka xarimay iyo dad xalilo weeye bacdulmuxaramaat waxyaaba ilaahay xarima qaar kamid a xarimay marka xasrigan xasru ilaafiha la yihahdaa inamaa in kaleeta maa in ayuudha ilaahay xarama calaykum korkiina alla wuxuu ka xarimay almaytata maytada ayuu ka xarimay baktiga ayaa ilaahay ka xarimay waxaana weeye shay wa wahiya maa lam yudaki sharcan weeye waa wax shay sharciya aan lagu gowracin waxay sunadu haleeshiisay wixii neef xayiya laga soo gooyo neefkiyoo socda ayaa wax laga soo gooyay oo riyo neef idaaa barida laga soo gooyey ama dhegaa laga soo gooyey waxyaabaha noocaasa xaaraan weeye reer baadiyaha waxay sameeyaan neefka dhegta ina ka gooyaan ayay dhiiggiisa ayay meel iska mariyaan waxa weeye dhiigu asaaba xaaraama sidiisaba haddana waxa weeye shayga mixi laga soo gooyo neefka asoo nool xataa neefka intaan ruuxu ka dhicin markii la bireeyo haddii ruuxa uusan ka dhicin ee iyadoon ruuxa ka dhicin weli markaasi meeshii laga soo gooyo naftiiyoo ku jirta meeshaas xubintaasu xaaraam weeye waxaana dhici karaysa dadka qaarkiis inay ayagoo degdegsanayo meesha shaqa ka doonaya xoolihii markaasi ay gowraceen ayagoon weli nafti ka bixin inay markaasi qalliin ay ku bilaabaan taasna halis weeye waa in la ilaaliyaa iyo wadama wadamu dhiigyow dha ilaahay dhiigga waa damulmasuuxa oo suuratul ancaam noogu imaan doona neefka markii la birayo dhiigga kasoo boodaaya dhiiggaasu xaaraam weeye waa isagu tegi doonaa iyo walaxma alkhinziiri doofaarki hilibkiisi ow dha ilaahay iyo walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisi doofaarka markaasi waxa weeye isagana hilibka kaliya maahane dhammaantiis ayaa xaaraama weeye ee waxaa la sheegay mucdamu lmaqsuud ayaa wuxuu yahay hilibka ee hadda meel kale uu xalaal ka yahay ma jirta doofaarka weeye ilaahay marka wuxuu dhahay iyo walaxmal khinziiri doofaarki hilibkiisa o dha ilaahay kusalaxmu liannahu mucdam almaqsuud wagayruhu tabacun lahu waa kajaalin kuba dhahaaye iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeye o dha ilaahay bihi maaga ligayrillahi ilahay qayrkiisa loogu sawdeeyey iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeyey bihi maaga ligayrillahi ilahay qayrkiisa aayadahan aayada u eg ayaa jiro haddii ilaah yidhaahdo suuratulmaa-ida aynu ugu tegi doono marka meeshaas ayaa aad iyo aada loogu bayaani doonaa wixii ilaahay qayrkiisa loogu sawdeeye masalanba waxaa weeye aydu wixii calaa ismi kayrihi ilaahay magaciisa magacaan ahayn ayaa lagu gowracay ihlaalkuna waxaa weeye rafcu sawd sawdka oo la rafciyo weeye sawdka ayay markaasi kor ugu qaadi jireen markay wax gowracayaan aalihadooda oo bismi laata walhubal walcuza ayay markaasi xoolaha ay ku gowrici jireen marka hadda shayga ayaa la magacaabay biismi saaxibihi ayaana loola jeedaa ah, marka ilaahay wuxuu dhahay iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeya bihi maaga likayrillahi ilahay kayrkiisa hadda intaas waxaa weeye waa layska xarimay ayadoo shaygaasu xaaraan uu yahay ama ashyaadaasu ilaahay uu xarimay alla wuxuu yihi faman ruuxii ildira loo dhibaato geliyo waxa weeye alja-at laruuratu laruura ay u dhibaato geliso ilaa agli shayin mimaadu dukira weeye waxaas hadda lasoo sheegay oo maytadii laga soo bilaabo ilaahu maa uhilla ligayri illaahi qofkii dhibaata ay markaasi ay u qabato waxa weeye fa akalahu oo markaasi cuna hayra baaqinow ilaahay mid baxaayo keyrkiis xaal uu yahay kayra baaqin mid baxaayo keyrkiis xaal uu yahay oo waxa weeye baaqigu waa dadkii buqaada ahay oo imaamka aadidaha muslimiinta ka baxay raggii fallaagada ahay weeye iyo walaa caadin mid colaytamahay keyrkiis xaal uu yahay caadigu isagana qaadico dariiqi weye masaanba dadka inaji dadka fadhiista waxa weeye wax ka qaadanaya oo dadka meeshaas waxa weeye ku baadaya weeye kuwaas iyagana loo banay maayo qofkii aan intaas ahayn falaa isma dembi caleyh korkiisa ma aanu dha ilahay waxau cunay in allaha allana kafuurun allihi dhaafo weeye oo dadka awliyadiisa aho mu'miniinta u dhaafaaya raxiimun allihi u naxariisanaya wudha ilahi subxaana wa tacaala ahlu daacadiisa ilahay waa u naxariisanaya maxaa yeele ilaahay amuurahaasow ilaahay waasiciyey alla wuxuu yihi faman ruuxii u loo dhibaato geliyo gayra baaqin ow ilaahay mid baxaayo qeybkiis xaal uu yahay qofkii waxaa weeye daruur ay u dhibaato geliso marka faman iduradaanu waxay kamid lamid taha la yidhi istidraag oo kale weeye calaa cumuumi qowliya lasoo haleeshanayaa inamaa xarama calaykum almaytata wadamagaasaa lasoo aayaa lasoo haleeshanaya weye amuurtaas ilaahay subxaana watacaala waa waasiciyey waxa u baneeyey inay cunaan cunidda hadda hala cunee waxa weeye shaygaas oo maytada iya haddii dhibaata ee daruura ay timaado kayfiyada loo cunaayo a'imadu way ku kala duwan yihiin a'imada saddexda oo waxa weeye aan imaamu shaafici ahaynin in la cuno lagana dhergay qabaan maxaa yeele gaajadu waa daa'imay yidhaahdeen qofka intay gaajaduba hayso waa cuni karaa waana ka dhergi karaa aimadu waxay ku ijmaaceena la yidhi arrintaas weliba ijmaacay ku yihiin laakiin waxay isku khilaafeena la yidhi haddaan gaajadu qofkaan aysan daa'imaynin imaamu maaliki waxau rajaxay isagu waa ka dhergi karaa waana ka saad qaadan karaa culamada kaleentoodna ayaguna waxa weeye oo sida abu xaniifa iyo imaamu axmed waxay yidhahdeen waa ka dhergi karaa hase yeeshee zaad ka qaadan maayo qaarna waxay yidhahdeen zaad waa qaadanayaa laakiin meesha uu isleeyahay xalaalaad ka helaysaa intii gaarsiiyeysa kale u ka qaadan karaa imaamuna ashaaficina waxau dhahay maa yasudu ramaq wax wadnaha uun joojiya oo markaasi ayuu ka qaadanayaa taas ayaa markaasaa ayay ku kala duwan yihiin qofka marka dhibaata dee ugeysa saasuu yeeli karaa marka allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala falaa isma caleyhi kaas dembi korkiisa ma anowdha ilaahay in allaha allana kafuurun alihi dhaafo weeye raxiimun alihi naxariiso weeye casharkeena intaasuu wuu ku egyahay wallaahi subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat acuudu billahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بدونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك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 أو سورة البقرة كمدة waxaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay casharkeenna aadihii ugu dambeeyey waxyaabihii layska xarimay ayaa ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay wuxuu yidhi waxaa laydinka xarimay meytada ayaa laydinka xarimay waxaa laydinka xarimo dhaadino ilaahay dhiigga ayaa laydinka xarimay damka oo masiixa waxaa laydinka xarimow dhahay alle doofaarka hilibkiisa ayaa laydinka xarimay wixii ilaahay keyrkiisa loogu sawdeeyeyo magac ilaahay magac ahayn lagu gowrac ayaa laydinka xarimay amuurahaasow dhah ilaahay amba ashyaadaas la iska xarimay qofkii dhibaata ay u geyso inuu wax ka cuno oo cuna isagoo waxa weeye baadi aanan ahaynoo dadkii buqaada ahay aanan oo imaamka caadilka daacadiisa ka baxay caadina aanan ahayninoo mid markaasi mutacadiya oo qaadici dariiqiyo ah salanteed iyo naagtii niyaashisadaaheeday oo markaasi ka tagtay sayiskeedii iyo masalan masalanba waxa weeye addoonkii aabiq ahay aanan ahaynuu dha ilaahi subxaana wa tacaala dembi korkiisa ma ahna u dhah ilaahay falaa isma caleyhi ilaahayna soo dhahay ilaahayda waa kafuur mid u dhaafaayo muminiinta una naxariisanayo weeye ilaahay hadda marka meeshaan wuxuu nooga sheegayaa nimankii ahlu kitaabka ahaay oo kitaabkii tawreed ahaay wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku soo dejiyey qariyey oo markaas ay kamid tahay sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam aayatu rajmi ay kamid tahay aayadda tani marka waxay gaar ahaan ku soo degtay culamaa'ulyahuud nimankaasuna waxaa weeye dadka sufalada ahoo ka hooseeya ayay maal ka qaada jireen waxayna jeclaa jireenaa layidhi nabiga aakhiru zamaan inuu adeerka soo baxo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii la soo bixiyey ayagana aan laga soo bixinoo carab laga soo saaray waxay ka baqeen madaxtinimadoodu inay sidaas ay ku tagto ku baaba'do dadka sufalada ahay ayagu wax ka qaataanay u culammada yihiinne waxyaabihii ay sii jireen ay ka goostaanoo meeshaas waxa weeye ay dhibaata kasoo gaarto markaasay waxay bilaabeen sifada nabiga alayh salaatu salaam waa tawraad ku suula inay bedelaan sifada asxaabtiisa inay bedelaan beledkiisa inay bedelaan ayagoo ku dadaalayo riwaasadaas iyosa idinka lumin waxyaabaha markaas ay ka qaadanayaan dadka si aysan meesha ugaga weynin maxaa yaele dad badan ayaa hadda waxaa weeye waxyaabo baatil ahay wax ku cunaan baatilkaas inayna markaas waxaas oo qaralka adduunyada aysan ka tegin ayuu markaasu mar walba dami ugu jiraa asuusan ka bixi karin waatay dha ilaahay yuriiduuna liyusfiu nuurallaahi biafwaahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره lkaafiruun waxay doonayaan buu dha ilaahay nuurka alle inay demiyaan oo afkooda isku demiyaan ilaahay subxaana watacaalana waxa uu diiday inuusan markaasi waxa weeye nuurkiisa aysan taam yeelin wax kale alla waa diiday ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inuu taam yeelo mayna gaalada haba ka hadaano qoladaas ayaa laga waramayaa hase yeeshee waxaa la yidhahdaa alcibratu bicumuumin lafi laa bikhuusabad yahuud hadda waa laga yimiday ilaahay subxaanau watacaala kitaabkaas qur-aanka uuna siiyey qofkii taqyiiriya horta lafdiga lama bedeli karo ilaahay yaa xifdiyey laakiin qofkii macnihiisa bedela asagoo markaasi u qasdaayo amase qalal adduunye kale waciidkan waa soo gelaya alla markaa wuxuu dhahay ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaayow dha ilaahay maa kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka ahow dha ilaahay kitaabkaasoo shambinaayo sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wayashtaruuna dha ilaahay biigaas oo maaragtay ilaahay uu soo dejiyey samanan dheef ku shiraysanaya qaliilan oo yaro adduunye ah oo isaga markaasi bedelkiisa ay qaadanayaan waa sidaan hadda ugu soo sheegnaye wayashtaruuna shiraysanayw dha ilaahay oo soo gadanayow dheh ilaahay bihi maagaa samanan dheef ku soo gadanayo qaliilan oo yar oo kitaabki ilaahay yayna ka tagaan ayay dheef adduunyey qaadanayaan hadda samanan qaliilantan waxaa weeye adduunyao dhan waxay ka dhignaanaysaa samanan qaliilan mar kastaba maxaa yeele ilaahay kitaabkiisa haddii la siisto adduunyo si kastaba hu weynaato adduunyadaasu waxay noqonaysaa samanan qaliilan maxaa yeele wax kitaabka ilaahay muqaabal u noqon karo ma jiraan weye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butuunihim calooshooda dhexdeedow dha ilaahay ila naara naar mooye ulaaika kuwaasow dha ilaahay maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butuunihim fii mili butuunihim weeye calooshooda mijeedow dha ilaahay waxay caloosha ku shubanayaan ila naara naar mooye waxa ay cunayaan oo baabilka ahay qaadanayaan naar ayay maaragtay aalkeedu noqon doonaa udheh ilaahay hadda waxaa markaasi calooshooday naar ku shubayan ilaahay u dhahay ma-aalka dambe oo aakhiro ayaa calooshooda ilaahay naar ku gubi doonaa walaa yukallimuhumullahu allana lama warramaayow dheh ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda oo ilaahay subxaana wa tacaala waa u caraysan yahay walaa yukallimuhum ullaahu allab lama warramaayow dheh ilaahay waxaa laga wadaa kalaamu ridaa ayaa laga wadaa kalaam oo laga raali yahay hase yeeshe ilaahay waa la kalaamu kalaamuqallad ilahay waa kuwa warramayaa waxaa markaasi kanaano ay ka tahay ilahay waa u cadaysanya subxaana wa tacaala alla lama markaa lama warramaayo ilaahay maalinta qiyaamo walaa yusakiihim alla ma dahiraayo ilaahay dembi haddana ay leeyihiin oo markaasi dunuubta ay lahaayeen ilaahay maalinta qiyaamo ka dahiri maayo oo markaasi ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo dadka la dhahiraayo kuma jiraan kuwaas yowdha ilaahay walow maxaa u sugnaadow dha haddana ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mulimun oo xanuujiya cadaab aliima ayaa usugnaaday taasuna waxay caddaynaysaa xaalkooda aakhiro sida uu noqonaayo cadaabkaas ayay iska leeyihiin buu dhah ilaahay subxaana watacaala oo aliimka ah oo xanuujiya iska leeyihiin ulaaika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ishtaraw dalaalata baadida shiraystay bilhudaa bidalal hudaa hanuunka bedelkiisa walcadaaba cadaabkana shiraystay bilmaqfirati badalaalmaqfirati dhaafidda bedelkeeda shiraystow dhah ilaahay fama asbarahu maxaa ku sawir badiye dhahay alle cala naari naarta maxaa ku sawir ilaahay subxaana wa tacaala qoladaasuu ka warramayaa ulaaika kuwaasow dhahay ilaahi subxaana wa tacaala oo laga soo warramay xaalkoodan adduunya ilahay hadda caddaynayaa xaalkeeda adduunye ayuu dunyada waxay ku sugan yihiin ayaa alla caddaynayaa subxaana wa tacaala markaasuu dhahay alle ulaaika kuwaasu alladiina kuwa weeye ishrabu dalaalata baadida sharaystay ayuu dhah ilaahay oo baadiyay soo gateen bilhudaa hanuunkii bedelkiisa oo waxaa laga dhigayaa ayagoo hanuunkii maaragtay iska bixiyey ee markaasi baadisi soo iibsaday walcadaaba cadaabkana way shiraysteen bilmaqfirati bedelal makfirati dhaafidda bedelkeeda oo markaasi maqfiradii loogu diyaariyay aakhiro low aysan qari lahaynin xaqa waxay ku iibsadeen ow dha ilaahay cadaab fama asbarahum ow dha ilaahay siiqadan siiqatu tacajugaa la yidhahdaa famaa asbarahum maxaa ku sawir badiyey ow dha ilaahay cala naari naarta maxaa ku sawir badiyey naar baa arrintan ka dambaynayse maxaa naarta ku soo warbadiyey istifaam oo litacajuba waaye naar ma ku safri karaan isla markaasina wixii ilaahay uu ku cadaabayey ayay falkeedu samaynayaan maa ashadda sabrahum weye sabarkooda maxaa daraysiiyey ma wax naar ku safri kara ayaa jira laa weeye ilaahay wuxuu cajabgelinayaa dadka mu'miniinta wuxuuna ku cajabgelinayaa dembigaas oo naarta waajibinaya oo qoladaanu ay samayhaysa kufaarta ahoo yahuudda weye gaar ahaan culimmadooda yaa laga warramayaa ayagoo waxbana aanan u aaban ee haddii markaasi waxa aan saas la dhihin wax naar ku safri kara ma jiraan daalika kaas lasoo sheegow dha ilaahay waxa weeye cunidda ay naarta ay cunayaan iyo wixii ka dambeeyey daalika kaasow dha ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeda ku ahaatay nazala alkitaaba kitaabka alla uu dejiyey bilxaqi xaqnimo uu ku dejiyey daalika kaasow dha ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku ahaatay nazala alkitaaba kitaabka alla uu dejiyey dejiye qur'aanka bilxaqi xaqnimo uu ku dejiyey kitaabkii baa ilaahay xaq ku dejiyey ayaguna way isku khilaafeen bacdi way rumeeyeen bacdina way ku kufriyeen marka inay cadaab mutaystaan saasaa u sababa ayuu dhe ilahay wayna aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafowdha ilaahay fil kitaabi kitaabka isku khilaafowdha ilaahay lafii shiqaaqinow ilaahay khilaaf kuwa ku sugan weeye baciidin oo fog wayna aladiina kuwa ayuu dha ilahay ikhtalafuu iskhilaafay fil kitaabka isku khilaafay qoladan yahuudda haddii laga soo qaado waxa weeye kitaabku way isku khilaafeen oo bacdina way rumeeyeen bacdina way beeyeen ama waa mushrikiina la yidhiyo qur-aanka qaar waa shicray yidhaahdeen qaarna waa sixiray yidhaahdeen qaarna waa kuhaano waa kitaab gaablayna yidhaahdeen intaasba waa la dhihi karaa laakiin shiqaaqan ow ilaahay ganacsanku waa ku sugan weeye khalaas baciidin ow fogow xamaka fogow dha ilaahay laysa albira samafalku ma ahan ow dha ilaahay an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum jiyaashiina gobol almashriqi mashriq jahadeeda aada u jeedisaan iyo walmakriyu makri jahadeeda ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxaa markaasi lagu radinayaa yahuud iyo nasaare hadalle ay yidhaahdeen hadallada marka waxaa weeye yahuud iyo nasaare ay yidhaahdeen waxay ahaayeenaa layidhi nasaara waxay sheegatay baa layidhi biriga oo markaasi la yidhahdo ismun jaamicun likulli khayr weeye waa magac kulminaya khayr dhammaantiisa inuu yahay jihada markaasi qoraxda ay ka soo baxdo in la qaabilo oo loo dukado ayaa biriga hoose masalahay dhaheen yahuud ayaguna waxay sheegtee birigu inuu yahay baytalmaqdes oo la qaabilo inuu birigu uu yahay marka hadda meeshaan maqrib marka la leeyahay waxaa laga wadaa ma cadalmashriqaa layidhi wixii mashriq ka soo haraa la yidhahda marka waxay kulminayaa jihatu shimaal iyo markaasi meesha isagu ku aadan yahay oo maqrib markaas ayuu kulminayaa oo markaasi galbeed u weyey ee markaasi mashiiqu isaguna wixii markaasi ka soo hara wixii kasoo hara markaasi jihadan kaleentood oo markaasi waxa weeye jihatul yamiina ayaa markaasi isaguna shamlinayaa jihatul yamiin ayuu shamlinayaa isaguna oo markaasi midig iyo isaga afartii jiha saasay ku ahaanaysaa oo waxa weeye markaasi koofur iyo markaasi wuxuu kulminayaa bariguu kulminayaa saasaa marka loola jeedaa waxaa kaloo la sheegay aayaddan waxaa lagu radinayaa muslimiinta muslimiinta see lagu radinayaa muslimiinta waxaa la yidhi islaamka bilowgiisi waxaa la faray iimaan bilah aliimaanu billaahi yaa la faray wasalaad faqad inay ilaahay subxaana watacaala ay rumeeyaan salaadana ay dukadaan weeye liayi jihatin kaanad jiha ay dukadaan weeye laakiin qowlkaasu daciif weeye marka macnuhu waxa weeye danhiguma ahan saada ictiqaadinaysiin in markaasi iimaanka iyo salaada kaliya uu ku kooban yahaye waxa weeye qofki markaasi khasaasan meeshaan lagu sheegi doono kulmiya ayaa waxa weeye biriga qaybo markaasi kamida ayaa haysta laakiin sida hore ayaa daahir ayaa adhara weeye oo wanaagsan markaasuu dhahay alla laysa albira iyo laysa albiru intaba waa la akriyaa haddii masalan ba hadda laysa albira la yidhaahdo oo la nasbiyo waxa weeye albiradaas waxay noqonaysaa khabaru laysay noqonaysaa oo muqadam ha hormaray anti wali wujuuhakumna waxayna ahaanaysaa fii ta'wiili masdar isimkeedi oo mu'ahar ahay noqonaysaa haddii walaysa albiri la yidhaha qaydadeed amarka la ahiyane albiridaasi markaas waxay noqonaysaa ismu laysay noqonaysaa an tuwaluuna khabarkay iska noqonaysaa labada qirana waa laba qiro oo tabciyataana laysa albiru samasalku ma ahnow dhah ilaahay an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum jiyaasiina salaada marka la dukanaayo sabala almashriqi makaanu qorax ka soo bax jahadiisa aad u jeedisiin iyo walmaqribi makaanu qorax ka udhax jihadiisa u dhah ilaahay walaakin walaakina albirowna ilaahay ayda albiriyaa la leeyahay birigasan u saaxiibka waxaa kaloo la akriyaa walaakina albara la yidhaahdo ayil baari weeye midka baarigaa walaakina albirowdha ilaahay biriga midka u saaxiibkaa oo biriga sameeya manduul weeyowdha ilaahay aamana bilaahi alla rumeeyey iyo welyoom yoomkii alaakhir oo dambe waxa weeye qofka biriga sameeyahaahu waa qofka sifaadkan dhowrkaa iskalahw ilaahay laakiin waxyaabaha idinka aada sheeganaysaan biri lama dhihi karo man weeye aamana bilaahi alla rumeeyey iyo walyomyoonki alaakhir oo dambo iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo walkitaabi kitaabka kitaabkana bimacna kutubaa loola jeedaaho ashaan waa jinsiye weeye iyo walkitaabi kutubta rumeeyey dhammaantooda iyo walnebiyiina nabiyaasha rumeeyey walnebiyiina nabiyaasha rumeeyey wa aatal maala maalkana siiyey oo baxshay calaa xubihi maca xubihi jacaylkiisa iyona la qabo oo xoolihiisa isagoo jecel ayuu bixinayaa wa aatal maala maalka siiyow dheh ilaahay oo markaasi anfaqal maala maalka nafaqeeyey calaa xubihi calaada maciyo weya calaa xubihi maca xubihi jacaylkiisa ina qabo weysiiyo markaasi dawil qurbaa qaraaba mid u saaiiba dawil qurbaa qaraaba mid u saaxiiba hadda qaraabada waxaa loo khasisayaa layidhi xoolaha marka la bixinaayo dadka qaraabada ahay ku khayr badan yihiin ee dadka kalen runna sadaqada way ku ansaxaysaa maxaa yeele dadka aqaaribtaa waxaa ka xasilaya markii wax la siiyo silaturaxim iyo sadaqo ayaa ka xasilaysa oo qofki waxuu noqonayaa qof qaraabayna xayiishay sadaqana bixiya ayuu noqonayaa iyo wawalyataama agoontow dha ilaahay yataama waxaa weeye ayaguna waxay markaasi noqonayaan owlaadda markaasi dadka muslimiinta ay dhaleen oo markaasi aaba'yooda ay dhinteen weye waa kuwa fuqaradooda weye man maata abuuhum weye qabla buluuqihim waa dadkii aabahood ou dhintay iyagoon qaangaar ahayn oo aan tabar lahaynin iyo walmasaakiina masaakiintaw dha ilaahay masaakiin markii la yidhaha fuqaraduna way soo gelayaan oo muxtaajiinta weeye iyo wabna sabiili jidka inankiisaw dha ilaahay qofka musaafirka oo qariibkaa weeye beledkiisiiba qaniha ku ahaadee iyo wasaa'iliina kuwa su-aalanaya ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala oo markaasi wax dalbaayo dadka inuu danbaxa markaasi waxana la siiya dhahaayo iyo wa fi riqaabi wa fii fakir riqaabi qoorafakinta kuwa ahaaday wa fi riqaabi wa fii qaadi qoora fakinta kuwa ahaaday waxaa loola jeedaa mukaatabiinta loola jeedaa dadka la kitaabeeyey oo addoon sayidkiisa ou dhahay kaatabtuka calaa kada wa kada faina dayta fa anta xurun ee markaasi isaguna uu aqbalay in wax la siiyo kaas ayaa isagana markaasi beriga ka mid ah amase dadka la qafaalay wax la siiyo ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana wa tacaala iyo wa firi qaadi wa fii qaadi qoora fakinta kuwa ahaaday oo wa aqaamo salaataw dhaadina ilaahay salaada oogay wa aata zakaata zakada gutay qofkaan markaasi biriga samaynayo haddane waa midka wa aqaamo salaatowdha ilaahay salaada oogay wa aata zakaata zakadana gutay ekada oo masuulada ahayd weeye marka hadda inta hore loosoo sheegay waxay ahaayeen tadawe ay ahaayeen salaada iyo laakiin sekada waxaa loola jeeda iyagu faral weeye iyo walmuufuuna kuwa oofinayow dha ilaahay da ballankooda oofinaya idaa wafiya caahaduu alla ayla ballamaan amase dadka ayla ballamaan iyo walmuufuuna kuwa oofinayow dha ilaahay bicahdihim ballankooda oofinaw ilaahay ballankooda ayay oofinayaan idaa wafiya caahaduu alla ayla ballamaan caahadullaaha awinaas weeye ilaahay ballan ay ka qaadaan amase waxaa weeye dadka ay la ballamaan ballankaas way oofinayaan ballanka baxyadu waa shay maaragtay iimaanka waxu dhimayso dhimaysoo foolxun weeye bimaaca hadduu waxay alla kula ballameen ow dha ilaahi subxaana watacaala amase dadka ay kula ballameen oo cahdigu waxa weeye waa shay markaasi in la oofiyo laysaga baahan yahe oo layska dalbaayo iyo wasaabiriina kuwa sabraayo dha ilaahay fil ba'saa'i baaska ku sabraaya baaskaa waxaa yidhi waa shiddat yaa la yidhi faqriga daran oo aad i u daran weeye maxaa yeele fakrigu waxa weeye waa dhibaato oo markaasi shadiida weeye oo qofkiisa aad aada u xanuujinaya marka waxaa laga wadaa axad ilaahay aan ahayn waxba u sheegan maayaan maxaa yeele ilaahay dadka ku ilxaaxa waa jecel yahay ducada oo markaasi rabbi ku ilxaaxa subxaana wa tacaala intaan makhluuq aada ku ilxaaxi leeday ilaahay inaad ku ilxaaxda ayaa kuu wanaagsan si rabbi subxaana wa tacaala markaasi ou ilaahay subxaana wa tacaala wax kuu siiyo ikhlaaskaagana markaasi u rumoobo wasaabiriinada hadda waxay culamada qaar yidhaahdeen ficil oo madxigaa lagu nasbiyo wa amdaxu asaabiriina la yidhaahdo waxaan ammaanayaa kuwa sabarka badana filbasaai baaska ku sabraaya iyo wallaraa-i lurka dhibaatada weeye laradu iyaduna waxay noqonaysaa shiddatulmara laa layidhi waxaa weeye qandhada oo daran oo aada iyo aad markaa qofka u dhibto weeye ama qofkas qofka wax kasta oo naftiisa dhiba ayaa la yidhaha iyo waxiina waxiinal ba'siyow ilaahay xarbada waktigeeda waxay haddana yihiin dadka baariintaahu waxay sabraayaan xiina alba'si weeye xarbada waktigeedow ilaahay waqti shidat alqitaal weeye fii sabiili illaah marka ilaahay daraaddiisa loo dagaalamaayo oo liiclaa'i kelimat ilaahi loo diriraayo ayaa waxa weeye dagaalka istabraayaan ulaa'ika kuwaasow dhah ilaahi subxaana wa tacaala almawsuufuuna bimaa dukira weeye kuwa sifaadkaas dhowrka lagu soo sijeeyey ulaa'ika kuwaasow dhah ilaahi subxaana wa tacaala aladiina kuwa weeye sadaquuku run sheega iimaankooda marka hadda qoladii ilaahay waa radiyey subxaana wa tacaala biriga wuxuu yahay iyo dadka baariintaana ilaahay waa noo soo sheegay alla markuu soo sheegay ayaa markaas wuxuu sugayaa dadka sifaadkaas ku sifoobay inay yihiin dadka markaasi ahlulbiriga ay yihiin weeye markaasuu dhahay alle ulaa'ika kuwaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala alladiina kuwa weeye sadaquu ku run sheegay iimaankooda weeye ku run sheegay amase biriga ay sheeganayaan ee dad markaasi zacmi ay ka tahay waxba laga soo qaadi maayo wa ulaa'ika kuwaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala hum waa kuwa cabsanaaya dadka sifadaa iska leh ayaa haddana dad taqiyaala oo ilaahay ka baqaayo weeye alkaamiluuna fi taqwa weeye alkaamiluuna fi taqwa waa taqwada ilaahay kuwa kaamilka waa taqwo kaamila dadkaas ay haystow dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow kutiba calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelow dha ilaahay alqisaasu qisaas ayaa lagu faral yeelay filqadlaa kuwa la dilow dha ilaahay alxuru xurkiyow dha ilaahay bilxuri yuqtalu waxaa loo dilayaa bil bilxura xurka ayaa loo dilayaa oo nin xura hada nin xura dila waa loo dilayaa addoonse loo dili maayo walcabdi addoonkii ow dheh ilaahay yuqtalu bilcabdi addoonka ayaa loo dilayaa wal unsaa kii dhidigeedow dheh ilaahay tuqtalu bil unsaa kii dhidigeed ayaa loo dilayaa faman ruuxii cusiya la cafiyo lahu isaga ayuu dha ilaahay oo qaatiliinta waxdisho ka mid a min akhiihi min dami akhiihi walaalkiis dhiiggiisa shay un shay loo cafiyo masalan badi qasaaskiis yaa la yska dhaafay oo markaasi warasadii kuma qisaasanayna yidhaahdeen fatibaa cunowdha ilaahay fa cala alcaasi kii asliye waxaa korkiisa u iska leeyahay itibaacun raacasho ayuu dha ilaahay bilmacruufi si macruufa u raacdo oo qofkii waxaa weeye dilka uu ka casiyey diyadii inuu si macruufa uga qaato ayaa uu iska leeyahay waa inuu ka dalbaa diyadii bilaa cunfin shida la-aan weeye saas ayaa markaasaa loola jeedaa wa adaa unow dha ilaahay wacalal waxaad soo qadaraysaa wa calal qaatili kii wax dilayna waxaa korkiisa adaaun gudasho oo diyadi ou guto ilayhi ilal caasiyi kii cafiyey oo waariskaahi u gutowdha ilaahay biixsaanin si ixsaana oo markaasi meermeerin aan lahaynin diyadina markaasi aan laga nuqsaaninaynin daalika xukunkaas lasoo sheegow dha ilaahay oo qisaaskii banaanaashadiisa iyo cafigaas diyo laysku cafiyo takfiifun fududayn weeyow dha ilaahay oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday iyo waraxmatu naxariis weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala u idin waasiciya diintiisa faman ruuxii ictadaa xadgudbow dha ilaahay bacda daalika markaas kabacdi waxaa laga wadaa qofkii waxa weeye qaatil ka dulmiya oo masalana markuu diyadi oo ka qaatay kabacdi ayuu dilay faman ictadaa faman ictadaa ruuxii xadgudbow dha ilaahay ay dalamal qaatila weeye qaatilka ayuu dulmiyey ou cafiyey waaba dilada bacda daalika cafigaas bacdigiisa falawkaas waxaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ilib oo xanuujow ilaahay kaasoo waxaa weeye cadaabul aakhira ah wey amase adduunyado haddii masalama ninka uu cafiyey oo markaasi diyada uu ka qaato ou diro waa loo dilayaa oo markaa dilka asagoo markaa kusoo wareegaya marka cadaab adduunya iyo mid aakhira intaba way noqon karaysaa ayadda ayadaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa xukmu lqisaas wa faa'idatu lqisaas buu ilahay nooga warramaya qisaaska xukunkiisa iyo faa'iida iska leeyahay alla marka wuxuu dhahay isagoo dadka mu'miniinta la khidaabayo maxaa yeele xukunka kan inaan cidaan mu'min ahayn aysan fulinayn ayaa ilaahay ogyahay cid kalantood markaas waxaweye maxalulkadaab u noqon alla marka wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow kutiba calaykum korkiina waxaa lagu faral yahay alqisaasu qisaas hadda kutibadan calaykum calaykumaa laga cabiray haddii la yidhahdo masalanba faralkaanu wuxuu keenayaa in markaasi qisaas oo qofka la dila keliya ay muxatam ay noqotay waajib noqoto oo aan laga iila karaynin waa sidee marka aayaddan daahirkeedu sida hadda noo imaan doontana saas way khilaafsantaho qofki hadduu cafiyo oo la cafiyo biyo waa laga qaadan karaa waxaa la leeyahay lagu jawaabahay culimmadu yidhaahdeen faralkan waa markii loo nisbeeyo dadka wilaatul umuurka ahoo madaxdaa weeye ninka weligaahu markuu diido ilaa markaasi qofkan in loo dilo maahina ou diido waajib waxaa ku ahaa layidhi dadka wilaatul umuurkaa inay qadligii ay sameeyaan ayaa waajib ku noqonaysaa layidhi haddii ninka markaasi weligaahu uu diido marka hadda waajibkaan wujuubkan wuxuu ka imaanayaa oo ku dhacaya kuwa wilaatul umuurka ayuu ku dhacaya sabnuzuulka aayaddaana wuxuu ahay baa layidhi rasuulkeena calayhi salaat salaam markii uu madiine galay waxau arkaa layidhi aws iyo khasraj aws iyo khasraj labadii qabiilo waaweynaba carabta halkaas joogi jiray inay isu faanayaan oo barkood barka kale uu ka faanayo weye markaase waxay bilaabeena layidhi inay markaasi laba nin hal nin loo dilaayo ah, hal nin maa la dilay laba nimaa la dilayaa nin xura ayaa addoon loo dilayaa markaasa aayaddaana soo degtay aayaddaanay rumeeyeen wayna islaameen maxaa yaele dadka jaahiliyada dhibaato aada iyo aad u fool xumay ku sugnaayeen oo ayagoo markaasi aan diin aanan haysanin ayaa haddana xukunkooda aada iyo aad jawr ahay hal nin markii la dilo ayaa laba nin loo dilayaa nin addoomahaa la dilayaa nin xurahaa loo dilayaa waxyaaba noocaas ayaa jiro aad iyo aada u xumay oo islaamku mugdigaas uu ka bixiyey markaasuu dha ilaahay waxaa laydinku faral yeela qisaasow dha ilaahay filqadyaa kuwii la dilow dhah ilaahay oo dadkii markaasi waxa weye la dilay in wax loo qisaaso waana sida tan alxuru xurkiyow dha ilaahay bilxuri yuqtalu bilxuri xuraa loo dilayaa ninka xura haddou nin xura dilo waa loo dilayaa addoonse loo dili maayo haddaan isaga haddii maaragtay ou nin xuna dilo waxaa la qaadanayaa qiimihiisiyaa la bixinayaa waalcabdu addoonkine bilcabdi yuqtalu bilcabdi addoonaa loo dilayaa addoon addoon hadday dila waa laysu dilayaa laakiin arrintaasi waxay ku xidhan tahay sayidyaashooda oo markaasi sayidulmaqsuudka hadduu yidhahdo waa loo dilaya waa kaasaa haddii masalada qiimadiisa uu qaatana waa kaasaa wal unsaa kii dhidigeedow dha ilaahay tuqtalu bil unsaa kii dhidigeed ayaa loo dilayaa laakiin sunnadu waxay caddaysay midka oo ragga ah in loo dilaayo naagta loo dilaayo oo nin hadduu naag dilo oo dadkiina markaasi ay ka dhexayso mumaasalo xagga diinta ay ka dhexayso isaga mid yihiin waxa weye waa laysu dilayaa oo ninka waa la dilaya hadduu naag dilo muslimada naagta hadday mid disho waa loo dilayaa weye laakiin waxaa weeye muslim lama dilaayo addoonba ba allah ka dhiga gaal loo dili maayo xor allah ka dhiga gaalka ah markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faman cufiya lahu ruuxi loo cafiyo oo markaasi qaatiliintii wax dilay kamida min akhiihi min dami akhiihi walaalkiis dhiigiisa shay-un shay loo maaratay cafiyo ilaahay qisaaskiisiyaa la iska daayey ilahay waxau dhahay subxaana watacaala fatibaacun waxaa kii wax afiyey ou iska leeyahay itibaacun raacasho oo bilmacruufi si macruufa qaatilka oo ku raacdo oo diyo ou ka qaato weeye wa adaa-un owdha ilaahay wa cala alqaatili kii wax dilana waxaa korkiisa adaa-un gudid oo diyada u guday ilayhi kii afiyey oo aris weeye biixsaanin si ixsaana oon la meermeerinaynin markaasuu dheh ilaahay subxaana wa tacaala isagoo arrintaa ishaaraya daalika xukunkaas lasoo sheegay oo qisaaska banaanaashadiisa iyo cafwi diyo lagu cafiyaa takfiifun fuudayn weye oo min rabbikum xagga rabbiina ka aatay iyo waraxmatu naxariis ilahay ayaa idin waafica subxaana wa tacaala arrintii yahuud iyo nasaaro lagu qabtay maahan yahuud waxaa weeye inay isdilaan ayaa eheday nasaarana diyo kaliyaha ku banaaneed faman ruuhi ruuxii ictadaa xadgudbowdha ilaahay bacda daalika cafwigaas bacdigiisa falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasuu aliimun imun oo xanuujiya oo markaasi cadaabul aakhira ah casharkeena intaasuu ku egyahay wallah subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu